la noqdo sharikada shirkana waa la odhan karaa sharikana waa la odhan karaa marka waa in wax la wada lahaado shariko waa la yidhaahdaa in maal la ysku darsado si faa'iido looga helo oo faaiid faa'iidada markaa loo wada yeeshana sharika waa la yidhaahdaa noocyo badan bay leedahay laakiin nooc qura ayuunbuu madhabku ogol yahay oo waxa kale oo dhan ma ogola noocaa uu ogol yahayna waa in xoola laysku darsado laba maal in laysku darsado oo deetana sidaasi lagu wada shaqeeyo ayuunbuu madhabku ogol yahay anwaacda sharikada qayb kale oo waxaa jirta iyadana la ogol yahay laakiin madhabku aanu shariko u aqoon oo inaad qof lacag u dhiibto o aad tiraahdo ku shaqee faa'iidadana waynu wada leenahay taa madhabku shariko uma yaqaano oo shariko kuma magacaabo wuuse ogol yahay halkana lagu sheegi maayo laakiin nooca sharikaadka waxyaalaha loo yaqaano madhabku keliya wuxuu ogol yahay in maal laysku darsado kana maal keeno kana maal keeno laysku darsado sida loogu shaqeeyo hadaba tiibaa halkan lagaga warramaya wuxuui walisharikati sharikadii bannaanayd khamsu sharaa'ida shan shuruudood bay leedahay si ay u shardiga koobaad an yakuuna waa inuu ay sharikadaasi caqdigeedu u ahaado calaa naadin an takuuna ma idin qoranta mise an yakuuna wada qoran haddii sharikada loo celiyo de an bay noqone an yakuunana caqdiga iska dhe caqdiga sharikadu inuu yahay calaa naadin lacag cad caddaan ah yacni aan markaa alaab ahayn ee la lacageeyey oo min adaraahimi wadanaaniiri ama daraahimtii dee maarata fidada laga samey lacagtii fidada ah ama danaaniirtii oo lacagtii dahabka ka samaysnayda shardiga koobaad waa in waxaan laysku darsanaya ay lacag tahay lacagtuna waagoodii daraahim ama danaaniir iyuunbaa laga samaynay tu kale oo fuluus la odhanayay baa jirto nuxaas ka samaysteed shilimo tii nuxaasta ahayd taasi iyada kuma asaxayso markaa sharikadu culamada madhabka agtooda oo dee wax iska liito oo hooseeyay ahaydo hadday doonto dhacayso oo aan meel walba ka shaqaynayn markaa lacag yacni adag oo lacag markaa shaqaynaysa ah oo meel kasta ka soconaysa waa inay tahay lacagta la ysku darsanayo ee muxuu ahaaye shirkadda lagu aasaasay waxaan lacag ahayn shirkadii laguma aasaasi karo oo haddaad maaragtay dukaan haysatay oo alaabi kuu taallay kan kalena uu isaguna markaa dukaan haystay oo tidhahda labada alaabood intaynu xisaabino mid walba intuu noqonayo aynu qiyaasna ama aynu xisaabino oo aynu isku darno de sidaa un aynu u qaybsanno kuma ogola oo waxaasi shirkad saxa noqon mayso layskuma darsado taasi wax asaxaya maaha waxa weeye waa in wixii laysku darsanaya uu noqdo lacag waa in laysku daro dii madrasada aad wada furanaysaan oo adna aad kuraasida keento midna uu sabuuradaha iyo waxaan keeno midna uu guriga keeno oo deetana la yidhahdo daba wakaas de saasaynu shurako ku nahay maya waxaasi shirkad saxa ma aha shirkadda saxda ihi waa in lacag laysku darsado lacagtii marka guri ku karaaya kuraasi ku iibsada Eh, waxa weeye wixii aad ku qabsanay sabuurada kusoo iibsada qalimaa kusoo iibsada ilaa akhirihi wixii la isku dara waa inuu lacag noqdo yakuuna waa inuu yahay calaa naadin wax cadaan ah yani lacag caddaana ah. oo min adaraahimi wa danaaniiri daraahim ah ama danaaniir shardiga labaad wa an yatafiqa fi اljinsi waالnawci waa inay iska waafaqsan yihiin labadan shay labadan lacagood ee la ysku tarsanayaa oo in isku jinsi yihiin isku noocna yihiin oo hadduu midi danaaniir keeno midna daraahim keeno midna diinaar buu keenay midna dirham buu keenay waynu isku darsanaynaa baa la maxaa la ysku dari mid walbagtiisii way muuqataa waxaas iyaduna shirkad noqon mayso hadduu midi dollar keeno midna shilin keeno ama mid dollar keeno midna yuuro keeno intaasaynu isku darsanay la yidhaahdo sax maaha oo de waxa weeyaan mid walba xoolihiisii gaar bay u muuqdaan sidoo kale sidaad u kala leedihiin sidee loo qiyaasayaa waa in qadaraad iyo qiimeyn la sameeyay noqonaysaa qiimeynna lagama ogola meeshana qof waliba wuxuu leeyahay boqol kiiba boqol in la hubo ayaa la doonaya sidee loo hubi karaa waa inay isku lacag yihiin kun doolar buu keenay laba kun keenso ama kun doolar keenso ama shan kun oo doolar keenso toos baynu u garanayna qof waliba wuxuu leeyahay laakiin kun doolar buu keenay adna kun yuuraad keentay qiimeyn baynu markaa waxa weeyaan ku garan karaynaa intuu qof waliba intiisa leeyahay markaa dhadhoweyn bay noqonaysaa ilan qiimihii wax yar sanaatina ha noqotee waxbaa isweydaaranaya marka taa iyada lama ogole waa inay isku jinsi yihiin jinsigii haddii markaa uu noocyo sii kala leeyahay oo doolarkii maalan hadduu sii kala leeyahay waxyaalo kala duwan oo noocyo isagii usii kala qaybsamo waa in haddana nooc qura ay isla wada yihiin markay doolarkii isla wada noqdaan hadii doolarkii noocyo kale leeyahay waa inay hal nooc isla sii yihiin ila yeeli maayo inuu midna doolar nooca keeno midna uu nooc kaleo isla doolarkii uuna uu keeno la yeeli maayo an yatafiqaa fi ljinsi waannawci jinsigii iyo noocii waa inay iska waafaqsan yihiin wa an yakhliطa almaalayni waa inay isku qasaan labadii lacagayow kolkaad adigu kunkaagii doolar keento isaguna uu kunkiisii keeno waa in sidaa la ysugu daro oo la kala garan waayo sidaa marka la isugu dara ay kala soocmi waayaan markaasaad wada yeelateenoo caqdiga markaa waxa weya idiin guntamaya waad wada yeelateen markaas markaa iyaa u noqonayaa markaa wax aad wada leedihiin maalkii uu noqonaya laakiin haddii aan la ysku darin ee adigana kaagii aad gaar adigu u haysato isaga tiisiina isagu uu hayo oo macnuhu ay noqoto un markaa adna inta aad haysa ku shaqeen anna intaanaan hayaan ku shaqaynayaae dee nin waliba lacagtiisiibuu ku shaqaysta wixii uu shaqaystay isagaalabay noqonaysa hadduu khasaarayna lacagtiisiibuu khasaaray laakiin meeshan lacag la ysku darsadayba maba jirtaba mar haddaan waxba la ysku darin wixii lagu shaqeeyey dee lagu shaqeeyey nin baa lahaa kii markaa waxa wey lacagtiisa lagu shaqeeyo unbaa wixii ay soo saartay yeelanay wa an yakhliطa almaaleyn waa in maalkii laysku daro wa an ya'dana kulu waaxidin minhumaa lisaaxibihi fi tasaruf waa inuu u fasaxo mid kasta oo labadooda kamidi ka kale shaqada waa haddii labaduba ay shaqaynayaan haddii midkood inuu shaqaynayana dee kaa shaqaynaya waa in fasax loo siiyo o haddaba kaa lacagtii ku shaqee waa in lacagtii markii la isku daro ku shaqee waayaha adiguna ku shaqeeya markaa lays yidhaaho oo mid walba kale uu ogolaado inay ku shaqeeyaan ama hadii mid qurihi uu ku shaqaynayo dee in ki kale markaa ogolaansho uu ka haysto haddii ogolaanshihii aanu jirin keliya inaynu lacag isku darsanay inaynu shirkaddii aasaasnay oo la shaqayn kara ma sheegayso waa in fasaxii hadana lagu dhawaaqaayo waad ku shaqayn kartaa la yidhaahdo markaasuu markaa shaqo gelaya wan yadana kulu waaxidi minhuma mid waliba waa inuu ufasaxo lisaaxibihi saaxiibkii ninka kale fi tasarufi shaqadii waa inuu ufasaxo waan yakuuna aribxu wlkhusraanu calaa qadri lmaaleyn waan yakuuna aribxu inay tahay faa'iidada iyo wlkhusraanu khasaaruhu calaa qadri lmaaleyn sidii xoolaha loo kala lahaa khasaaruhu waa inuu sidii wax loo kala lahaa ayuu yahay ma banaana oo asixi mayso hadduu mid yidhahdo anigu khasaare ma ogoli waan kugu darsanayaa lacagta laakiin imikama ogow shardi baa ii yaala wixii khasaare adaa dhabarka u ridanaya anigu lacagtaydii waan kaa aqaana haddaan xataa faa'iida soo saarin lafaha waa inaad ii keento baail wey ama iyagoo kun iyo kun isku darsaday kun iyo kun isku darsado labadaa kun shaqadii ku bilaabay uu mid yidhaahdo anigu khasaaraha boqolkiiba labaatan baan ogolaha siddeetanka kale adigu xambaaro ama boqolkiiba soddon baan ogolahay inta kale wixii khasaare ee yimaada adiga qaadaya haddii ay saa ku heshiiyaan baail weeyi wax allo waxay doonaan halla doonaan siday doonaan maxaa weyaan haw niyoodaan hadduu doono kani kii shaqaynaya ahaado ha yidhahdo anigu waan shaqaynaya waan dhididayaa markaa dee anigoo dhididkaygii meesha geliyey khasaarihii haddana waxa weyaan aniga aan kula qaybsado dee ma khasaaraha anigu waxa wey ha layga khafiifiyo boqol kiiba labaatan un saaro baail weeyi wax jiraya ma aha qaarkoodna marka lacagta laga soo qaadayay shardistaanba yidhaahdaanba aniga lacagtaydaasi waa geedka go-an inay soo noqoto waa baail marka waayo lacagtii oo la waayey buu leeyahay ila lo adigu samee kolkan la khasaaray macnaheedu waa lacagtii waa la waayey way baaba'day wey marka waa in sidii loo kala lahaa haddii maalan midiba mid uu lacagta raasimaalka boqol toddobaatan lahaa khasaaraha yimaadana boqolkiiba toddobaatan buu xambaaranaya haduu boqolkiiba konton lahaa khasaaraha yimaadana boqolkiiba konton buu xambaaranaya hadduu boqolkiiba toban lahaa khasaaraha yimaadana boqolkiiba toban ayuu xambaaranayaa wey xaggii khasaaraha waa sidaa xaggii faa'iidada iyadana sheekhu siduu ku yidhi waa in macaashki iyo faa'iidadiina sida loo qeybsanaya ay noqoto sidii xoolaha loo kala lahaa taa markaa hal shan qeyd baynu ku yar xidhaynaayo waa marka labadiiba ay wada shaqaynayaan labadiiba wada shaqaynayaan faa'iidada waxay u qaybsanayaan dee sidii ay xoolaha u lahaayeen ila shaqadii labadoodiiba waa ku wada shaqaynayeen boqol konton baad raasamaalka lahayd faa'iidadana boqol konton baad leedahay boqol lixdan baad raasamaalka lahayd faa'iidadana waxaad leedahay boqol kiiba lixdan haddii laakiin midi uu keligii shaqaynayo hadduu midi keligii shaqaynayo ka kalena aanu shaqaynayn kii shaqaynaya uu yidha hadda shaqadiina waxaa la iigu daro oo daynu raasimaalka konton iyo konton u kala lahayn shaqadii aan wax ku helo taasi way bannaan tahay kulle kitaabada dambe inoogu iman doontaayoo waxaa laga yaabaa dood adag inay gasho laakiin taasi aakhirka natiijada aynu ka bixin doonaa waa inay bannaan tahay taasi oo aan iyada la diidaynin wa an yakuuna aribxu waa inuu noqdo faa'iidada iyo walkhusraanu khasaaruhu calaa qadri ilmaaleyn sidii labada maal loo kala lahaa way shantaa shardi baa u yaalla marka shantaa shardi markii la helo ayay sharikadii asaxaysaa waa in intaa la helo markii ay asaxda haddaba walikulli waaxidi minhumaa mid kasta waxa uu leeyahay faskhuhaa inuu fasakhu ka baxo labadoodii mid waliba wuxuu xaq u leeyahay mar alla markii ay la noqoto ee uu dantiisa ka arko inuu yidhahdo niyo waan ka baxay shirkaddii ha la joojiyo ina xisaabiya waxaygaa la ii xaq buu u leeyahay waa bixinaya wixiisa kii alla kii doona iyo wuxuu xaq u leeyahay inuu fasakho wakhtigii uu doono walikulli waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda kamida waxaa u bannaan faskhuhaa mataa shaaa marka caqdiga noocaasa waxaa la yidhahda caqdi jaa-isa asharikatu jaais jaais waxaa laga wadaa yani qofkii markuu galo kuma qasbana inuu kusii jiro inuu kusii jiro caqdigii iyo heshiiskii kuma qasbana maalinta uu dantiisa u arkay inuu iskaga baxo meeshan isaga aanay dani ugu jirin inuu ka baxo aq buu u yeelanay kol hadday caqdi jaa tahay wa idaa maata axaduhumaa midkood haduu dhinto aw junna ama uu waasho baalat baail bay noqonaysaa way buraysa labadii shirkada ku wada jira ee dukaanka isla furtay baa midi dhintay shirkaddii way baaba'day way burtay maxaa ninkii laga doonayaa noolaa dukaankii waa inuu hakiyo dadkii dhaxalka lahaa uu yidhahdo miyaad baxaysaan mise waan kusii shaqeeyaa ilan idan cusub buu u baahan yahay ninkii idanka siiyey wuu dhintay xoolihii dad kalaa yeeshay dadkii lahaayoo aanu idan ka haysan kuma shaqayn karo waa inuu iyagii fasaxadana uga qaado markaa waa la joojinayaa shirkadii waa haddii dee shirkadu ay tahay markaa haddii aan darar iyo dhibaatooyin culculusi ka ratibmayn iminka maanta shirkadihii isgaadhsiinta iyo kuwii korontada iyo wixii lamidka ahaa markii midi dhinta hadday nurahna albaabkaa loo xiro oo shaqadiiba ha la joojiyo ummadii oo dhan baa dee markaa khatar gelaysa markaa ha lagu dhaqsado ha lagu dhaqsado oo sida ugu dhaqsaha badan qofkii markaa de weeyaan geeriyooday warasadiisii sida ugu dhaqsaha badan waa in loola xidhiidho oo deg jawaab ama waanu ku jiraynaa inoo wada ah. ama deg u xisaabiya wax iyaga noo saara ah e, laakiin odhan mayno shirkadii ha la joojiyo oo korontadii magaaladaba ha laga jaro oo ha la yidhahdo dee nin baa dhintayoo wixii laguma shaqayn karo ee ahaada ama itisaalaadkii ha laga joojiyo odhan mayno e, laakiin sida haddana ugu dhaqsaha badan waa in markaa looga howlgalo wa idaa maata axaduhumaa midkood hadduu dhinto aw junna ama uu waasho baalat way buraysaa hadduu waashana waa la oo qofkii markuu waashay kii wax kuu fasaxay hadduu waasho fasaa fasixidii meesha way ka baxaysa oo qof wax fasixi kara ma aha marka markuu waasho way buraysaa wixii uu kuu fasaxay oo dham wuu buraya markaa ninkani dee fasax baad uga haysatay inaad shaqadan wado hadda wuu geeriyooday fasixii ma jiro iyo caqdigaad ku wada jirteenna wuu waashay caqdigii ma jirayo caqdigana caqdi jaa-is aha caqdi kastoo jaa-isi waa sidaa markuu qofkii waasho kula galay ama uu dhinto wuu buraa caqdigaasiyo waxa weeye waa la hakinaya faslun halkaa waxaynu kaga baxaynaa shirkadii وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل فصل في الوكالة halkan waa dirsashadii qofkii la dirsanayey wakaaladii qofkii la wakiilanayey ama maaragtay waxa wey hawl loo diray waa inuu qof qof kale wakiil ka noqdo oo shaqo uu qofkaasi lahaa uu qof kale u dirsado yihahdo niyo hawshaa iga soo qabo oo deetna isagii uu markaa arrintii ka soo qabo wakiil saasaa la oranaya wa kullu maa wax kasta oo jaaza lilinsaani qofka ay u bannaan tahay atasarufu fiihi inuu markaa ku tagrifalo oo ku tasarrufo oo uu qabto binafsihi isagu laf ahaantiisu inuu qabto wax kastoo qofka ay u furan tahay ayaa jaaza lahu waxaa u furan an yuwakila fiihi inuu cid kale u dirsado wixii adigu aad qaban karaysay ee yani awood sharci waa in halkaasaa loo fahmo awoodaynu ka hadlaynaa maaha awooddii xooggii iyo waxan maaha waa awooddii sharci wixii awood sharci aad ulahayd inaad adigu qabato ee sharcigu uu ku ogolaa waxaasaad qof kalena u diri karta laakiin wax sharcigu aanu adigaba ku ogolayn inaad qabato qof kale uma diri kartid wixii aan lagu ogolayn adigaba inaad adigu qabato qof kalena uma diri inaad qof kale maalan xoolihiisa iibiso isagoo adoon fasax ka haysan dee sharcigu kuma ogola xoolahaa dadka kale inaad ku tasarufto adoon fasax uga haysan iyagii shareecadu kuma ogola haddaba qof kale haddaad dirtood ku tirahda gaarigaa hebel soo iibi dee wakaalo baatila wey waxba kama jiraan waayo waxaan adiguba ma qaban kartid oo sharcigu kuuma ogola cid kalena uma diri kartid marka maxaad wax u diri kartaa waa wixii aad markaa adigu qaban karto markaa de waxa wey iib ha noqoto kira ha noqoto guur ha noqoto guurkii ninkii weliga ahaa inanta meherinayey ayaa de qof kale odhan kara hebelow meheri laakiin kuwa aan weligeedii rasmiga ahaabaa inuu ihahdo sheekh hebelow inanta meheri uu deetana bisinka u qabto sidaa meher ku asixi maayo kii weliga ahaaye isagu meherin karayey ayuunbaa wakaaladana bixin kara marka inanta aabiyad haddaanu isagiiba meerin karinoo maalan uu xanuunsanayo maskaxahaan u xanuunsanayo laakiin de meeshuu joogaa ood wakaaladii ka qaato tirada hebel wakiilo uu ku wakiishood inantii meheriso ma mehersanayso maxaa yeele ninkani mar hadduu xanuunsanayo weliba ma aha mana meherin kara inanta qofka ku wakiilan karaa waa kii meherin karayey saas wey wakulu maa jaaza lilinsaani wax kastoy qofka u furan tahay atasarufu fiihi binafsihi inuu isagu naf ahaantiisa ugu tasarufo uu qabto shaqo kasto inuu isagu qabto ay furan tahay ayaa jaaza lahu ay u furan tahay an yuwakila fiihi inuu qof kale u diro waa taasi waa mid laba aw yatawakala halkii horead ku qabanaysaa wakulu maa jaaza wax kastoo ay u banaan tahay lilinsaani qofkii atasarufu fiihi binafsi inuu isagu qabto ay banaan tahay ayaa jaaza lahu waxa u furan an yatawakala inuu wakiil ka noqdo qof kale uu markaa u dirsado isagii eeg qofka waxaa loo kii hore haddaynu nihi cid wax u dirsan karta haddaynu ku nidhi wixii aad adigu qaban karto waa kaasi waa shuruudii muwakilka kan wax dirsanaya maxaa shardi looga baahan yahay shaqadan inuu ahal u yahay isagu inuu qabto sharci ahaan ka la maxaa u shardia ah? ka diraya laftiisana shaqadan haddii isaga ay maarata naftiisa ay ahaan lahayd inuu naftiisa u qaban kari lahaa oo maalan guurkii qofkan aad leedahay inantayda meheri waa inuu isagu inantiisa meherin karo dee maalan oo uu u yahay inuu wax meheriyo laakiin adigii weliga ahaa haddaad gabadh maalan oo kale aad dirto tirada heblaayo inanta meheri adaa u diray soo maha mayn way asaxday may may asixin maxaa yeelay dee gabadhani sideedaba guur maba qaban kartaba maba meheri caqdi mama caqdigi karto sharci ahaan maadaama aanu caqdigii sharci ahaan iyada ka banaanayn adigu inaad u dirto awood ku heli maysa ay wixii sharciguu diida ay ku qabato marka waa in waxani uu yahay wax iyadana harcigu qofkan waxa w aad dirsanayso waa inuu sharcigu u fasaxay waxaana u qabto oo sharcigu aanu ka xidhin marka haddaad ilmo yar iibkii u dirato tirado hebel waxaa ii soo iibi isagoon qaangaarba ahayn dee wakaaladii asixi mayso waayo qofkan dee horaa loo sheegay in aanu iibkiisu asixin nin waalabaad dirato tiri waxaa ii soo iibi asixi maayo wixii maxaa yeeley qofkan sharcigaaba ka xidhay inuu iib iyo isagu uu galo marka aw yatawakalanah taasay sheegaysaa waa shardigii wakiilka inta hore waa shardigii muwakilka aw yatawakaladaasina waxay noo soo kordhisay shardiga wakiilka laftiisuna inuu kaa sugan yahay walwakaalatu caqdu jaa-is wakaaladu haddaba waa caqdi jaa-isahoo markii la doonaa laga bixi karaa weeye jaa-is min aarafayn mar hadday jaa-is tahay likulli minhumaa mid kasta waxa u furan faskhuhaa inuu fasakhu buriyo mataa shaamar alla markuu doono lacag baad u dhiibto waaad ku tiri alaabtaa ii soo iibi waayahay buu ku yidhi markuu in yar socdo hadduu isurogu yidhahdo waxbana ha u iibinin aq buu leey lacagtaadi ku soo kaniyo waxba kuma soo iibinaye eh, waan iska daayay arrintaa ma gelayo xaq buu leey bixi kara adiga laftaadiina waad ka noqon kartaa markii u dhaqaaqay baad kaba noqon kartaa waad fasikhi kartaa ad kartaa waxba yaan u iisoo iibin waaba ka noqdayba aad fasakantay marka wakaalada likulli minhumaa labadii mid walba waxaa u furan faskuhaa inuu buriyo mataa shaa mar alle markii uu doono wa tafasiku waxay ku buri bimowti axadihimaa haddii labada midkood uu dhinto ama uu waasho dee waynagii sheegnayo waa caqdi jaa-is caqdi jaa-is oo dhami geeri iyo waaliba uu ku buraa walwakiilu la dirsaday amiinun waa qof marka waxa weyaan la rumaysanayo wey amiin haddaad qof warkiisa la ruma wixii isagu uu la qaadanayo wey yaqbiduhu wixii uu soo qabdoonayo wa fii maa iyo wixii uu bixinayo duku ihahda maaragtay waxa weeyaan wixii waan soo qabdooday ama maarata wixii aad u dhiibtay ayuu wuxuu ku yihi wuu baaba-ay waa la rumaysanaya meel baa gubatay o wuxuu ku yihi halkaa gubatay ku jiray waa la dhaarinaya un hadii laga shakiyo markii la dhaariyana waa la rumaysanaya ma odhanaysid markhaati keen in halkaa ay ku jirtay tuug baa soo dhacayoo waxbuu xaday lacagtaadii halkaasay raacday buu ku yidhi bacyar bay ku jirto halkaasay khaanada kaga jirto wuu la tegey haddaad shakido waad dhaarsanaysaa un kolkuu dhaarto khalaas wey marka wixii gacantiisa ku soo dhacay ee isagu uu qabdooday wixii ku yimaadee xagga minalahida kaga yimaada loo qabsan maayo markii uu sheegana waa la rumaysanaya ilaa saasaa dhacda wa fii ma yasrifu wixii uu bixinayana waa saas oo kale hadduu ku yidhahdo wixii markaas sidii dee waxa weeye aada ugu talagashay baan ka yeelay oo halkii aad markaa ugu talagashay baan ku bixiyey de waa iyadana waa la rumaysanaya marka yani alaabtii waan salimay waan dhiibay oo kale haddii uu yidhaahdo iyadana waa la rumaysan walaa yadmanu ma magdhabayo ilaa bitafriid inuu markaa gaboodfal sameeyey mooyaane inuu gaboodfal sameeyey ayuunbuu wax ku magdhabaa ninkan oo maala alaabtii meel aan dee fiicnayn uu dhigay u dayacay kursi buu kaga kacay ama uu yihiba meel alla meel aan dhigayba ma garanayo dee waa gaboodfal weyn meeshaad dhigtay waa inaad garato ama qof aan aamin ahayn buu u dhiibey ama qof aanad uga ogolaano adigu haybaad ku tiri markaasu qof kale u dhiibey waa xadgudub wixii xadguduba ama gaboodfala haddii alaabtii ay wax ku yimaadaan de wuu ku magdhabaya magdhow ayuu ka bixinaya laakiin haddii aanu gaboodfal la samayn xadgudubna samaynin wixiina si alla wax ugu yimaadeen waxba loo raaci maayo walaa yajuusu ma ma banaana an yabiica inuu wax iibiyo wayashtariya wax soo iibiyo ilaa bialaaati sharaa'ia saddex shuruudoodoo la helo mooyaane kii wax loo diray wax soo iibi layidhi iyo kii wax iibi la yidhi labaduba shuruudahan markii laga helo ayuunbaa beycoodu asaxaya an yabiica biamani اmili lacagtu shaygii iibi la yidhi waa inuu ku iibiyo waxan oo kale qiimihii lagu iibin jiray ama wax ka sareeya alaabaad gad ku tiri markii uu gado waa inuu ku iibiyo alaabtan iyadoo kale qiimahay lahayd ama ka badan laakiin inuu qiimo dhimis ku sameeyo oo uu qiimo hoose ku iibiyo xaq uma laha baycuna asixi maayo haddaanad adigu u ogolaan laba wa an yakuuna naqdan waa inuu ku iibiyo naqdi naqdi imika waxa loogala jeeda yani xaalli bay xaallia lacagtu waa inay naqa hadda ay tahay oonu muddo u qabanin gaarigiiaad soo iibi tihi gaarigaad iibi ku tihi intuu iibiyo inuu yidhahdo ninkii iibsaday lacagta sanad baanu kaa sugaynaa ama laba bilood baanu kaa sugaynaa xaq uma laha haddaanad adigu usii fasixin gad baad ku tihi gaarigan waa inuu gadaa lacag hadda u qabdoonaya waa inuu ku gadaa saddex binaqdi lbaladi waa inuu weliba ku iibiyo lacagtii waddanka laga isticmaalayay ee lacag waddan kale oon halkan lagaba isticmaalin inuu ku iibiyana xaq uma laha maxaa yeele wixii qiimayn iyo hawl bay gelaysaa adiga laftaadii inaad markaa waxa weeyaan ku rafaadaaba laga yaabaa sarifideedii iyo hawlaheedii sideedabana idankaagani adigu markaad iibi idan baad bixisay idankaa aad bixisay wuxuu ku dhacaya wixii waddanka ka jiray marka lacagtii caadiga ahayd ee la yaqaanay alaabtan kale lagu iibin jiray ee laysla yaqaanay waa inuu ku iibiyo waa inuu lacag kale ku iibin walaa yajuusu ma banaana an yabiica min nafsihi inuu isagu iska iibiyo wixii aad iibi ku tihi iibi baad ku tii markaasuu isagu iska iibiye ama ii soo iibi baad tii markaasuu dukaankiisii kaaga soo qaaday taasi ma banaana baa la iska ilaa qolyaha jamciyaadka iyo hawlaha ka shaqeeya markii ay alaabta soo qaadaan raashinkii ay qaybin hadday dukaankuun ka miisaan dukaankoodii dee sax ma noqonayso dukaan cid kale leeyahay walaalkaaba ha noqdo aabbahaa ha noqdo eh, inankaagii weynaa ee qaangaarka a isugu shaqaysanaya ha noqdo way bannaan tahay taas laakiin dukaan adigu aad leedahay alaabtii soo iibi lagu yidhi kama soo iibin kartid soo arki maysid eh, waxaa la doonayaa ninkan wakiilka ihi inuu ciddii dirsatay u daneeyo inuu isagu danaysta lama rabo marka markaad naftaadii ka iibinayso dee ma maag naftaadaad eegiyo waad qiimaha waad iska y maaragtay waxa weeyaan intaad iska ridi karaysa waad iska ridi mise isagiibaad eegiyo intaad u dalici karaysa waad u dalici tanaafi lkaradayn wax la yidhahabaa meesha imanaya laba danood baa meeshan isku jiirhay markaa lama ogola xataa waxay culimada madhabku yidhaahdeen xitaa hadduu kuu fasuxo ku tira waad iska iibin kartaana iskama iibin karay waxaanad iskaga iibin karin iibkiibaa wuxuu doonayaa laba dhinac intaasaan kaa siiye iyo waan kaa siistay de markaad keligaa u tahay iska iibintii maxay noqonaysaa maalan alaabtii gaarigii baa lagu dhiyo sooyi baa lagu yihi gaarigiibaa kucajabiyey adigoo keligaa de markaa iska taagan baad waxaad ohanaysaa gaariga waan iska iibiyey anaba iska iibiyey tobankii kubaad markaa intaad lacagtaadi kasoo saarto meel gaara aad udhigaysaa qaabkaasoo kaleu noqonaya iska iibintu marka waxba kama jiraan meeshan caqdiba ma jiro cidaad wax kala iibsateen ma jiro waxaad markaa samaynaysaa waa inaad isagii tirahda niyow gaarigii anaa ku qancay aan kaa iibsado intaan aan kaa siisto saasuu xaalku noqonaya laakiin adigu iskama iibin kartid oo iijaabkii iyo qabuulkii intood ridid lacagtii qayb kamid a ah, halkan u dhig oo ma noqonaysa lacagtaa meesha taalana adigaa leh gaariganna weli ninkiiba iskale maad iibininba walaa yajuusu ma banaano an yabiica min nafsihi naftiisa inuu ka iibiyo laakiin aabbihii uu ka iibin karaa baynu nihi xaaskiisa uu ka iibin karaa inankiisii qaangaarhkaha ah uu ka iibin karaa walaalkii uu ka iibin karaa caadi wey inuu qiimihii gaarigani joogay iyo wax ka badan kaga iibiyo unbaa muhiim walaa yuqiru calaa muwakilihi wakiilka ihi wax kuma qiro kii markaa wakiishay ilaa biidnihi baa ku jiri jirtay kule abishujaaci aniga ima qoray so ilaa biidnihi kuma jirto walaa yuqiru calaa muwakiilihi kii wakiishay ee dirsaday waxba kuma qiro haddii dood lagu diro waxa weeyaan dacwaddii lagu dirsado ninka waxbaa lagu sheegtay adigiibuu looyar ahaan kuu qabsaday iyo dood buu ku yidhi saaad ugu doodaysay doodeysay baad waxaa tihi uun wallahi arrintaasi way way jirtaa qaadiyo arrintaa waanu qirayn maxaa lagaa doonayay waxaa ninka lagu sheegtay inaad soo inkirtaan lagu dirae inaad soo qirato dee laguma diran marka haddaad tiraahdo arrintaas way jirtay wax ka soo qaad male iqraarkaa aad samaysay ilan isagii muu qirane kan qiray waa muxaamigii waa wey waa looyar dee naftiisuu ku qirayaa aniga waxba iguma qiri karo wey haddaba ilaa biidnihi ba abu shujaaca ku jiri jirtay ilaa biidnihi laba qaabba waa loo fasiri karaayo inuu ku yidhi niyow lacagtaa ninkaasi igu sheeganayo maxkamadda tagoo soo qir oo igu soo qir hadduu sidaa yidhaahdo musanifka hadalkiisa waa laga fahmaya de ilaa biyadii markuu yihi markuu maxkamadda tago ku qiro in qiraalkii qaadigu uu socodsiinayo laakiin waa daciif baa lii qiraalku sidiisaba waa inuu qofku isaga wax ku waajibay oo lagu leeyahay ka warramee qof kale wax lagu leeyay inuu ka warramo qiraal lama yidhaa sidaa daraaddeed markan uu diraye uu yihi waxaa maxkamadda tagoo waxaa igu soo qir markuu yihi markaasuu qiray isagu oo qiraalkaasaa isaga hadhow toolo lagu furi karaa markhaati laakiin waxaan qaadiga uu ninkii wakiilkaa ah ka ag yidhi arrintaa waan ku qirayaa muwakilkayga kii isoo dirsaday waan ku qirayaadan uu yidhi wax soconaya maaho macno male iyado sida muctamadkii saxda ah macno hadalkan uu ka ag yidhi wakiilku ama muxaamigu ama looyarku qaadiga ka ag yidhi waan ku qirayaa muxuu ahaayey cidda isoo dirsa muwakilkayga waan ku qirayaa uu yidhi isagu wax ka soo qaad male laakiin hadalkii hore uu yidhi arintaa qiro oo igu qiro hadalkaasa wax ka soo qaad lahoo haddii markaa de waxa weeyaan maxkamadda isagii la keeno way ku markhaati furi karaan inuu arintaa qiray oo qaadiyagu markuu isoo dirayey arrintaa wuu qiray wuu odhan karaa marka markhaati bay noqonayaane ma noqonayaan kii muxaamigii markaa markhaatibuu isu bedelayaa garaalma garaal ma aha uu yidhaahdo niyo arrintaa dacwadda ka gal kana dood dee bal adigu qiyaaso haddii aad markaa kuula muuqato waxaas wax laygu leeyahay inuu yahayna iska qiro haddii ay kuula muuqato inaan laygu lahayna dee inkiroo soo diid hadduu sidaa u diro deetana markii dambe ay ula muuqato wixii ninkan lagu leeyahay oo uu qirana iyaduna macno ma laha oo lama dhegaysanayo qiraalku wuxuu ka ansaxayaa uun kii xaqa lagu lahaa kaasunbuu ka ansaxaya sidan uu ilaa biidnihi u sheekhu uu qorayna waa wejhi madhabka ku jira oo hadduu qaabkaasoo kale u dhigo oo uu yidhaahdo waad igu soo qiran kartaa ama waad igu qiri kartaa hadduu yidhaahdo in markaa qiraalkii uu ansaxayo waa wejhi ku jira madhabka laakiin muctamad maaha sida saxda ah waa in aan qiraalku ka ansaxaynin qofkii qiranayay mooyaane dhaartunbuu la yahay iga soo dhaaro hadduu yihahdo miyaa ansaxaysa dhaar la iga doonayaa maxkamaddii qaadigu inuu idhaariyuu doonayaa ma haleelaya maanta adigu tagoo soo dhaaro oo arrintaa waan ka dhaaran lahaa haddaan aniguba tagee adigu ka soo dhaaro oo maaragtay iga dhaaro ma soconayso waa salaad iga tuko oo kale iyuunbay la mid noqonaysaayo wakaalada iyo dirsashadu wax walba ma gasho waa inuu waxaan yahay wax markaa aqbali karaya inuu qof kale qof ka qabto laakiin wixii aan qof qof ka qaban karin sida dhaarta qiraalka markhaatiga arrinta anaa ka markhaatiya oraboo tago iga soo furo markhaatigii markaa waa adigu soo furo iyaduna ma soconayso oo sax ma aha inuu markaa adigii wakiil noqdo markhaatiga faslu fi liqraar maadaama aynu qiraal ka hadalnay iqraarkii baaba halkan lagu xigsiiyey culamada madhabkana qaybo badan oo kamidii halkan ay qiraalka ku keenaan iyada oo xagga munaasaba ahaan marka la eego qiraalku uu dee xaq sawaabku uu ahaa in xagga dambe la geeyo marka qadaagii iyo maxkamadaha iyo markhaatiyadii hawshaa laga warramayo in qiraalka halkaa laga lagu keenay ahayd laakiin kutubta madhabka badankeedu halkan wakaaladan dabadeeda ayuunbay qiraalkii keenaan iyadoo markaa Ah, laga yaaba inay dhinacaa ka eegeen qaala wlmuqaru bihi darbaani waxa la qirayee qofku uu qiranayaa waa laba qaybo xaqullaahi tacaala a xaq ilaahay wa xaqul aadamiy iyo xaq bani aadam qofku xaq ilaahayna wuu isku qiri karaa xaq bani aadamna isku qiri karaa fa xaqullaahi tacaala haddaba wixii xaq ilaahaya yasixu rujuucu fiih waxa asaxaya in laga noqdo can iliqraari bihi qiraalkii la qiray hadduu qofku zina qirto oo kale ama inuu khamri cabay oo qirto deetana xadkii marka lagu bilaabuu xanuunsado uu yidhaahdo waan iska hadlaye mabaan samaynba waa laga dhegaysanaya waa laga joojinay oo qiraalkii wuu ka noqon karaa w mar haduu xaq ilaahay ahaa oo xad ahaa waa laga dhegeysanayaayo waa dhici karta dee inuu runba sheegayaa shubhad bay noqonaysaayo waa laga joojinay waxaqul aadamiyi wixii xaq bini aadamase laa yasixu asixi maayo alrujuucu fiihi in laga noqdo can liqraari bihi qiraalkii la qiray in laga noqdo ansixi mayso wuu igu leeyahay baa tii markaasaan isla markiiba tii waxaan u jeeday qaadi waan qaldamaye waxaan sheegay lacag hore bixiyey ee iminka waxba iguma leh mar hadday wuu igu leeyahy afkaaga ka soo baxday wuubu qorayba qaadigu waabay ka dhan hadal dambe oo la dhegaysanayaa ma jirto xataa hadday doonto si khaladaha kaaga soo baxo annagu ma qalbigaagaanu ku jirna qaadigu qalbigaaga kuma jiro afkaagaa hal mar hadday ka soo baxday waxaa waa laygu leeyahay waa lagugu dhajinaya xataa waxay gaadheen bayna yidhaahdaan hadduu yidhaahdo qaadi kunkaa maxamed baa igu leh waxaan ujeedaa cumar cumar baa igu leh labaduba way kugu leeyi maxamedna wuu kugu leeyahay cumarna wuu kugu leeyahay labadaba hadduu isaguna sheegto ka kalena hadduu isaguna dacwadiisa oogo uu ihahdo qaadi aniga waa runtii kii hore horta isaga waad maxamed baad ishayseen oo yidhi kun baan ku leeyahay markaasaa tihi kunkaa qaadi la sheegay horta maxamed wuu igu leeyahay waxaan ujeedaa cumar cumar baa igu lehay isaga iguma laha maxamed kii dacwadda oogay horta isaga waad u qirto way qoran tahay taasi hadal male cumarkana haduu dacwada ogu yihahdo aniga laftaydu waa runtii kunka waan ku isagana waa adigii u qirayo isagana waa lagaaga qaadaya markaa qiraalku marba haddii uu kaa soo baxo wixii mar hadduu bani aadam yahay annagu ma ogin qalbigaaga ku jiro inaad iminka dib intaad markii hore qirta inaad haddana dafiraysa maxaanu ka ognahay waa laguu qaadayaa labada xukunba waxaqul aadamiyi wixii xaq aadama ah inaad u feejignaataa la doonayaa laa yasixu rujuucu fiihi ansixi maayo ka noqoshada laga noqdo can iliqraari bihi qiraalka aada qirtay wa taftaqiru waxay adaba u baahan tahay sixatu liqraari qiraalku inuu ansaxaa ilaa alaaati sharaa'ida saddex shuruudood baa ku xidhan qiraalku si uu asaxo albuluuq albuluuqi walcaqli walikhtiyaari ka bedelba haddaad doonto qaangaadh waa inuu qofku yahay garaadkiisina waa inuu joogu miyir qabo waa inuu leeyahi oanu marka qofkii aan qaangaadhka ahayn qiraalkiisu macno male caruurtii markii wax isgaadhsiiya warba ku dhuftay hao anaa ku dhuftay waxba markaa qiraalkiisaasi macno ma laha ag jooga ka markhaati kacayana iyaguna de markhaatiga iyaguna ma galaano macno male kole haddii qof weyno meeshan ka markhaati kacaya aan la haynin caruurtan wax qiratay qiraalkoodu macno ma samaynayo wax ka soo qaad male wax alle wuxuu ilmahan ku waajibinayaana ma jiro caqligiina waa saasoo kale qofkii waa inuu wiyirkiisa iyo maankiisa qaado haddana qofkii maskaxdiisiiba aanay joogin wixii uu qirto wax ka soo qaad ma ikhtiyaarkiina waa saasoo kale oo qofkii hadduu qasban yahay wixii lagu qasbay de uu sidaa ku qirtay dee gaalnimadiiba haddii lagu qasbo qofku oo markaa ku dhawaaqo aanu gaaloobeyn tanna markaa macnayaduna ma yeelanayso wain kaana aliqraaru bimaalin waxaa la qiranayaa hadduu maal yahay uctubira fiihi waxaa loo eegayaa isaga sharun raabicun shardi afraad baa lagama maarmaan noqonaya wa huwa rushdu ah, qofkani waa inaanu ahayn safiih maxjuur calayhi lisafah inagii soo marnay qolyihii la xayirayay waxaa ku jiray kii bilaalexe jeclada ahaaye deetana qaadigu uu ku xukumayay inaanu xoolihiisa ku tasarufi karin lexejeclo xumo awgeed yani lexejeclo la-aan awgeed lexejecl aanu lahaynba xoolihuu iska daadaadinaya markaa maxkamaddii waxay xaq u lahayd inay amar soo bixiso ah ninkaasi xoolaha waa laga haynaya kii haddaba hadduu haddii lacag lagu sheegto la yihahdo ninkan ku doolar baan ku waa runtii iska odhanaya ila marki maadaama aan lajeclo lahayn baa la leeyahay waa runbu hadduu doono iska odhanaya marka isagana qiraalkiisu macno ma laha wax ka soo qaad male marka rushdigu maxjuur caleygiisa fiiha ahaa bilaalxejeclada ahaa ayuu meesha ka saaray wa idaa aqara hadduu qiro bimajhuulin wax aan caddayn rujica ilayhi isaga ayaa loo noqon fii bayaani caddayntiisa qaadi horta ninkani wax wuu igu leeyahay buu wax wuu igu leeyahay miyanu garanay waxa uu ku leeyahy qaadigii miyuu gartay waxba muu horta wuu ku dhegayaa qiraalkii horta waa la haysanaya qiraalkii lama tuurayo qiraalkii waa la xajisanaya laakiin waxaa odhanayaa fasir waan iska hadlayay ma soconayso illa waa lagama noqon karo ka noqosha ma jirto iyadu way dhammaatay macne unbaa la odhanoo wixii sheeg hadduu markaa laba haloo beriisa yidhaaho waa laga dhegaysanayaabaan laba xabadood baa maalin kala baxay meeshiisa hadduu yidhaaho waa laga dhegaysan wixii uu ku fasiraba ee maala waa la maqli waidaa aqara bimajhuulin wax majhuulo aan la garanayn haddii uu quru waxbuu igu leeyahay yidhaahdo rujica ilayhi isagaa loo noqon fii bayaanihi fasirkiisa iyo caddayntiisa wayasixu listinaau waxaa ansaxaya soo reeb fi liqraari markii aad qiraysa inaad wax soo reebto idaa wasalahu bi hadaad hadalka ku xidhiidhiso wuxuu igu leeyahay boqol doolar oo toban la muxuu soo reebay a toban buu ka soo reebay saw maha sagaashan baa meeshaa ku haray sagaashan un baa lagu leeyay la odhan maayo waa adiga boqol ku dhawaaqe toban kanaad soo reebtay ma dhegaysanayno waa ka noqosho lama odhanayo mar haddii hadalkii uu la xidhiidhiyey uu yihi boqol toban la buu igu leeyahay dee sagaashanunbuu qiray ninkaasi boqolka mabuu qirinba lakin haduu yihao boqol buu igu leeyahay uu yar kadib yidhaahdo toban bay lacdahay oo ka toban baa laga jaraya waa ka noqoshay noqonaysaa iyaduyo ka noqoshadana horeynuu soo sheegnay inaan la aqbalin wayasixu listinaau kasoo reebku wuu asixi fi liqraari markii wax la qirayo haddii wax laga soo reebo tiradii la sheegay idaa wasalahu bi haddii uu la xidhiidhiyo hadalko aanu ka jarin wahuwa qiraalku fii xaali sixati marka la caafimaad qabo iyo wal maradii marka la buko sawaaun isku midun weey qofku isagoo caafimaad qaba wixii uu qiro iyo isagoo xanuunsanaya wixii uu qiraa waa isku mid halkan meesha laga saaraya inaad ismoodsiiso maadaama aynu soo sheegnay markaynu xayaraadda ka warramaynay qofku markuu xanuunsanaya had iyo jeer fuqahadu markay mucaamalaadka ka warramayaan haday xanuun sheegaan oo qofkii tasarufayey ay xanuun u sheegaan hadduu xanuunsanay ay yidhahdaan xanuunkay sheegayaan waa maxay waa kii laga baqanayey inuu ku dhinto kii looga baqanayey inuu ku dhinto weeyaan had jeer xanuunka halkaa lagaga hadlaa kaa wey haddaba waxaynu soo marnay ninkaa xanuunka maradulmowdka ku jira in laga xayirayo xoolihiisa soo ma oo qayba waxa weeyaan qayb keli marka saddex meelood qayb ahaan mooyaane inta kale ay xayiraad ka gelayso xaggii tabaruca haddaba waxaad isweydiin kartaa talow qiraalkani miyuu ka xayiran yahay kii mariidka ahaa ee xanuunsanayey jawaabtu waa maya wixii qiraala waa la aqbalaya weliba kii wixii uu qiray markuu caafimaad qabay iyo wixii uu qiray markuu xanuunsanayey isku si siman baa loola dhaqmiyo hadduu ninkii xanuunkii uba dhinto la odhan maayo horta kii uu isagoo caafimaad qaba qiray si gaara u bixiya oo ninkii horta ka horta horsiiya la odhan maayo way u siman yihin kii uu isagoo caafimaad qaba u qiray iyo kii isagoo sii xanuunsanay oo sakaraadkiiba ku jira uu u qiray way u siman yihiin oo hadhowtooda si siman iyuunbaa wixii ay u gaadho tarikadii looga siin faslun fi lcaariye halkan waxaa lagaga waramayaa ergisashadii alaabta la kala ergisanayay wa kullu maa amkana alintifaacu bihi wax kasta oo ay asaxayso in la manaaficsado maca baqaa'i caynihi iyada oo cayntiisii iyo daatadiisii ay baaqi ahaanayso jaazad waxa bannaan icaaratu in maarata la kala ergisto oo qof markaa ergis ahaan loo siiyo ayaa bannaan idaa kaanad wa hadday tahay manaaficuhu waxtarkiisu aahaaran raad uun marku yani aathaar marku wax lagala baxayo aanu ahayne manaafic suuni wax kuqabsi unuu yahay aathaarta waxaa loogala jeedaa wixii aan la taaban karin markaad wax ergisashada maxaa ku asaxaya waxaa ku asaxaya wax kasta oo in la inti lagu intifaaca ay bannaan horta wixii manfacadiisu ay bannaan tahay ergisa ahaanna loo bixin karaa haddana waa in marka la intifaacayo isagii uu baaqi ahaanayo cayntiisii aanay meesha ka baxayn haddaad raashin bisil tiraahdo ergis ahaan baa kuusii muxuu ku falayaa dee wuu cunayaa hadduu cunana meeshaa raashin ma jiro waxaa markaa ergisasho lama yidhaahdo waa in wixii cayntii ay baaqi ahaanayso waana in waxa lagala baxayaa uu yahay waxtar macnawiya wax maadioo la taaban karo oo waa inaanu markaa ahayn oo imika maalan oo kale laxdii oo kale bay leeyihiin markaad qofkii maal siiso ee uu maalayo muxuu kala baxaya caanihii buu kala baxaya caanihii wa waxtar dee macnawiya maaha waa shay maadiyo waa shaygaa la taaban kare la arkaya de ee caynta ah marka aarkan waa lagu saaray wii caynta ahaa marka laxdii caanaa ka baxaya marka caariyo kuma asaxaysa bay yidhaahdeen ee iyadu waxay ku asixi inuu yidhaahdo laxda caanaheeda waan kuu fasaxay oo ibaaxa ayaa iyada la yidhaahdaaye icaaro lama yidhaah bay yidhahdeen icaaradu waa guriga aad degayso markaa gurigii markaad degto dee wax la taaban karood kala baxaysaa ma jire wa waxuunbaad ku qabsanaysaayo waxtarkiisii uunbaad ku intifaacaysa laakiin wax aad ka qaadanaysaa ma jiro markaa waxaa meeshan ka baxaya geedkii midhaynayey icaaro lama odhanayo laakiin ibaaxo inuu yidhahdo geedkaasi markuu midhaeyo waan kuu fasaxay midhihiisa inaad cunto ibaaxay noqonaysaa u bannayn qofkii loo baneeyey bay noqonaysaa icaaro ma noqonayso marka iyada aqdigeeda ibaaxaa la yidhaahdaa baa la yidhaha icaaro lama yidhaahdo idaa kaanat manaaficuhu aahaaran marka manaaficdiisu ay tahay aahaar yani wax aan la taaban karin wa tajuusu alcaariyatu caariyadii way bannaan tahay muطlaqatan iyadiioo aan muddo loo qaban wa muqayadatan bimuddatin iyo iyadoo muddo lagu xidhayba caariyadii inaad tidhaahdo gurigeygaa iska deg oo aanad muddo u qaban gaadhigayga iskaga wax ku qabso oo aanad muddo u qaban way iska banaan tahay maalin alla maalintaa doontunbaad ka noqonaysaa ohanaysa gaadhigii ii keen wa muqayadatan bimudda waxaa kaley banaan tahay in markaa muddo lagu qaydo oo la yidhaahdo gurigayga bil deganow ama laba bilood deganow ama gaadhiga markaa waxa weya laba maalmood ku shaqayso muddaa loo qabta taasina way banaan tahay markay muddadii dhammaato waa inuu gaadhigii iska dhigo inuu iska sii wato oo de ilaa inta soo doonanayo uu yidhaahdo uma banaana maxaa yeelay muddaa loo qabtay muddadii oon dhammaanna waad ku noqon kartaa o alaabtaydii isii waad odhan kartaa waayo waxaani waa caqdi jaa-isa wtajuuzu caariyatu caariyadii way banaan tahay mulaqatan iyadoo bilaa muddo iyo muqayadatan bimudatin iyadoo muddo lagu qeydayba wahiya caariyadu madmuunatu cala lmustaciili waa mid laga magdhabayo ninkii markaa ergistay haddii ay markaa si allaba wax u soo gaaraan haddii uu dagaboodfal sameeyo ama uu isagu ku tacadiyo taasi hadal male laakiin haddiiba si alla wax ugu yimaadaan gurigiibuu deganaayo danab baa ku dhacay waa dumeyba gurigi isaga laftiisa inay dhibaatooyin soo gaadheen baa laga yaaba guriga qiimihiisiina waa laga qaadaya maadaama uu caariyo ku deganaa waxaa la leeyahay wixii gacantaadu ku jirayo dee waxa weeye magdhowgiisa waa lagu guley wixii si alle u soo gaadhay waa laga magdhabaya waxaan laga magdhabaynin uun wixii isaga loo fasaxay wixii ku soo gaadhay gaariga kaxaysaa lagu yidhi dee uu kaxaystay muddaa iska iska watay oo loo ogolaa taayiradii baa murxay la odhan maayo soo bedel maxaa yeelay ninkan waxaad gaariga u siisay inuu wado uu kaxaysto dee la kaxaystana isticmaalkii aad adigu fasaxday iyuunbaa waxaan keenay markaa taasi iyada mag dhabi maayo wixii isticmaalku uu keenay isticmaalkii la fasaxay wixii uu keenay mag maayo lakin wuxuu mag wixii tacadi iyo xadgudub xaggiisa ka yimaada iyo dayac iyo sidoo kale wixii si maaratay waxaw ilaahiya ah u yimaada waayo markan waxa weeyaan waxaani uu baaba'ay laba qof unbaa dee khasaarahaasi ku dhacaya in la yidhaahdo kii ku dhaco iyo in la yidhahdo kan manaaficsanayey markan gacanta ku hayey de ku dhaco marka culammadu waxay yihahdeen kan ayaa u mudan in lagu waxa weeya lagu rido khasaaraha oo la yidhaahdo khasaaraha adiga ayaa xambaaranaya wahiya madmuunatun marka waa mid laga magdhabayo cala almustaciiri ninkii markaa ergistay oo wixii gaadhay laga soo qaadayo yaanu isagu markaa dhibka geysaninbe biqiimatihaa waxaa lagu qiimaynayaa qiimaha ay lahayd yowma talafiha maalintii ay baaba'aysay maalintaa ay baaba'day qiimihii ay joogtay ayaa markaa lagu qiimaynayaao kaa ayuu bixinaya faslun fi lkasbi halkana waxaynu kaga warramaynaa dhici inuu qofku wax dhaco waa xaaraan oo sheekhu aggaa ka warrami maayo taasi waa arrin la yaqaano inay xaaraan tahay oonay banaanayn oo dembiyada waaweyn ka mid tahay iyadu hadal male laakiin bal hadda qaabka maaragtay waxa weeyaan laga yeelayo wixii la dhacay ayaa laga warramayo wuxuu yidhi waman khasaba maalan qofkii xoola dhaca liaxadin qof kale leeyahay lazimahu waxaa ku waajiba raduhu sida ugu dhaqsaha badan inuu celiyo soo doono xataa waa inuu yidhaahdo maaha waa inuu isagu keeno inuu celiyo oo qofkii lahaa u celiyo sida ugu dhaqsaha badan yaa waajib ku ah oo hadduu fog yahay ka waran meeshuu doona ha adduunyada xaggeeda ugu dambaysa hadduu joogo waxaa ku waajiba sida ugu dhaqsaha badan inuu ugu geeyo oo u gaadhsiiyo lazimahu radduhu inuu celiyo ayaa ku waajib ah wa arshu naqsihi wax allo wixii nusqaan soo gaadhayna magdhow inuu ka bixiyo ayaa ku waajiba wax allo wixii nusqaan soo gaadhay iyadana xataa hadduu neefku buurnaayo u cayilaayo deetana u caatoobay inuu markaa waxa weyaan ka bixiyo nusqaantaa soo gaadhay qiimaheedii iyadana uu bixiyo iyaa waajib wa ujratu milihi muddada uu waxaan haystay hadii la kirayn lahaa wixii lagu kirayn lahaa isagoo kale lagu kiraynayeyna iyadana waa inuu bixiyo saddexdaas markaa waa wya isu raacay alaabtiioo si degdegay inuu celiyo ay tahay muddadii uu haystay inuu kiro ka bixiyo waxaanoo kale wixii lagu kirayn jiray iyo haddii nusqaani ay soo gaadhay iyadana magdhowgeedii intaasi waajib wey fain talif wixii uu dhacay haddii uu kuba dhinto ama uu baabao intii aanu celin daminahu magdhowgiisa waa laga doonay wuxuu doonaha ku dhinto ama si alla ha u dhinto ama ha la dilo ama isaguba ha dilo magdhow baa ninka lagu leeyay magdhow waa maxay marka bimilihi in kaana lahu milun isagiioo kale waa inuu keeno hadduu waxani wax lamida leeyahay hadduu gadbad beriisa ah hadda gadbad beriisuu keenaya soo degarar maysi haddii uu sonkor ahaa sonkortii oo kale haddii uu ahaa qamxi iyo wax lamida qamxigii oo kale u keenaya qamaddigii waa wixii mil ahaa wax isagii lamidoo waxba kaga duwanayn la helayey tariifka markaa miliga insha allahu taala kitaabka dambe inoogu imanay wa biqiimatihi qiimihiisuu ku magdhabi in lam yakun lahu milun haddii aanu wax la mida ah aanu lahayna dee maarata neef xool ah oo kale hashii ama laxdii ama wankii dee wan kastood soo qabato wuxun bay ku kala duwan yihin laakiin beriiskii beriis la mid oon waxba aanay ku kala duwanayn baa la helayaa isaga boqolkii doolar boqolkii doolar waa isku mid u laakiin wankan wanka isaga waa inaad qiimihiisiibaad bixinaysa ee la maayo wan lamida keen ku boqol boqol lamida xaggee laga keenaya lama soo helayo markaa isaga qiimihiisii iyaa la bixinoo mutaqawin baa la yidhaahda wa biqiimatihi qiimihiisa ayaa lagu magdhabi in lam lahu milun haddii aanu mili lahayn wax markaa lamid haddii aanay jirin akara maa kaanat qiimaha waxa la bixin in maalintay ugu badnayd min yowmi lqasbi laga soo bilaabo maalintii aad dhacday ila yowmi talafi ilaa maalintii waxni baaba qiimaha lagu dhufanaya waa qiimihii maalintii ninkani alaabtan uu dhacay maalin heblaayay ahayd goormuu baaba-ay waxaan yo dhintay maalin heblaayu muddadaa intii udhexaysay baynu eegeynaa alaabtani goormay ugu qiimo badnayd ila waxaaba dhici karta in marmarka qaarkood suuqiiba laga waayo qiimuhu cirka isku shareero maalintay ugu qiimo badnayd intii ay maraysay baa lagaa qaaday ee la oran maayo maalintaad dhacday imisay maraysay maalintay baaba'day imisaad maraysay lagu odhan maayo waxaan mar hadduu dhac yahay xukunka gaarka a ah buu maalintii waxaanay ugu qiimo badnaa iyaa lagu qiimeeyaa wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allah aclam